laba iyo afartan hijra nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam labada waa suuragal in kow dilxija ay noqotana waa suuragal waxaa kaloo suuragal inay tahay dilqicda soddonkeeda ama soddonbuuxeedii ilaan weli noolama soo sheegin bishi in la arkay iyo in kale kitaabka alaaq ayaa noo soo dhammaaday caawa insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabu اlkhayl kitaabu اlkhayli kitaabka fardaha hada maxalu bayaanihi wa tawdiixih waa meeshii lagu cadaynayey fardaha iyo noocyahooda iyo axkaantooda iyo midibadooda iyo ahdaafta iyo aqraadta iyo danaha loo tarbiyeeyo fardaha ayuu kitaabkan ku saabsan yahay musanifka caleyh raxmat ullah fii sunan kubraa kitaab اlkhayl wuxuu hoosgeeyey ama uu ku xejiyey kitaab اljihaad laakiin hadda kitaab اljihaad markaan soo marnay waad ogeydeen meel aad u fog aan kusoo marnay marka kadib ayuu marka wuxuu keenay kitaab اlkhayl laakiin laa ba's dhibaato ma lahan marka fardaha ayuu kitaabkan uu kitaab yahay xadيث saddex kun شhan boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaam النasائي alيه رحمة الله أخbarana أحmed بن cabdالواxid التmimi wa صaduq qaala xadaثna marwan بn mحamed qaala xadaثna khaalid ibn يزيid khaalid ibn يزيid ibn صاlح ibn صbayح almuri wa ثiqة qaala xadaثna ibrahim ibn abi cabلة wa ثiqة can الwليid بn cabdiرaحmaan aljuraشhi wa ثiqة can jubayr ibn nufayr alxadrami wa ثiqaة mkhadrm jaliil waliabiihi suxba abihi saxaabi ayuu ahaa can salamata ibnu nufayl alkindi waa saxaabi jaliila radia allahu tacala canhu ardaah waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi ninka la yihah salame kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiyo cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaali wasalam nabiga ayaan agtii fadhiyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasu rasuulka allow adaala annaasu dadka waxay dullaysteen ama duleeyeen alkhayla fardihi oy macno tireen oy ihaanaysteen wa wadacu silaax hubkiina way iska dhigeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa jihaada wax jihaad la yidhaahdo ma jiraan ayay yidhaahdeen nabiga ayaa la weydiina sala allahu calayhi waaalih wasalam qad wadacati wa qaaluu waxay yidhahdeen laa jihaada jihaad ma jiro qad wadacat alxarbu dagaalkii way dhigtay ama dagaalku u dhigay awsaarahaa culaysyadeedii oo xarbadii way dhammaatay oo hubkii waa la dhigay oo waxaa weeyaan wax dambe oo dagaala ma jiraan saas ayay dadka yidhaahdeen fa aqbala kadibna wuu soo la soo aaday rasuul rasul ka sal sl biwajhi wejigiisa ayuu la soo aaday oo wa qaala wuxuu yidhi kadabuu been bay sheegeen waxay u badan tahay xilligaas waa xilligii maka la furtay oo dakhala الnaas fii diin afwaajan inay xiliyadaas ay u badantay wallahu aclam wa qaala wuxuu yihi nabigeena salى اllahu alayhi waali waslm kadabuu been bay sheegeen ah, alaana hadda alaana hadda ayuu jaa yimid alqitaalu dagaalkii ilan xilligaas kadib ayaa ruum iyo fursi iyo caalam alislaami masaaxadan weynka uu ku fadhiyo xilligaa kadib ayaa la furtay weeyaan walaa yazaalu kama zuula min ummati ummadayda ummatun ummad kama zuusha yuqaatiluuna ku dagaalamaan cala alxaqi dhab ku dagaalamaan iyo xaq ku dagaalamaan inay jiraan kama zuulaan weeyaan wayuziiqu uu u soo leexiyo allahu alla weyni lahum iyagana quluuba aqwaamin qolo qalbigooda uu rabbi usoo leexiyo subxaanahu wa tacaala wayarsuquhum uu ka irsaaqa minhum ayaga uu ka irsaaqa ilahay arrinkaa kama zuula inuu yeelo xataa taquuma asaaca ilaa saacadda qiyaama ay ka dhacdo xataa yaatiya ilaa ka yimaada wacd ullaahi yaboha alle subxaana wa tacaala wاlkhaylu ardaha maalshaahidku halkan wاlkhaylu fardaha macquudun waxaa lagu guntay oo ku xiran fii nawaasihaa foodeeda waxaa ku xiran alkhayru khayr ayaad ilaahay ku xidhay subxana wa tacaala ilaa yowmi اlqiyaama ilaa maalinta qiyaama laga gaaro foodeeda khayr ayaa ku xihan wa huwa isaga yuuxaa ilaya waxaa lii waxyooday anii aniga maqbuudun in lii qibdoona hayru mulabahin mid la eh, loo kaadiyo ama mid la negeeyo inaan ahayn ayaa lii waxyooday wa antum adinkana tattabicuunii waad iso raaci doontaan afnaadan koox koox adinkoo ah jamaacaatan jamaacatin mutafariqiin aad iso raaci doontaan yadribu wuu garaaci doonaa bacdukum barkiin ama wuu garaacayaa bacdukum barkiin riqaaba bacdin barka kale qoortooda ayuu garaacayaa oo waad islayn doontaan waa ishaligi doontaan waura wacuqru daari lmuminiin muminiinta daartooda saldhigga ahna ashaamu waa shaam meesha loo yaqaano xilligaas isagao islaynaysaan oo waxaa weeyaan xaaladiina isku toosneen ood ishaligaysaan meesha badbaadada iyo ammaanka marka ayada lahna shaam ayay noqonaysaa ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali wasalam maxalushaahidkas waxaa weeyaan waalkhaylu macquudun fii nawaasiiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama marka fardaha ilaahay subxaana watacaala halkaas iyo foodeeda ayuu khayr ku xiray ilaa qiyaamada saa ay ka dhacdo xadiis saddex kun lix boqol iyo saddex kun iyo shan boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nas abarna cmr ibnu yaxya ibn xaari alxamsi wa iqa qaala xadaana maxbuuba ibnu muusa anaki alanطaki wa saduuq qaala xadaana abu isxaaq abu isxaaq waa ibraahim ibnu muxamed alfizaari yani alfazaari weeyaan waa imaamu iqaة xaafid can suhayl ibn abi saalix suhayl waxaa dhalay abu saalix asamaan azayaat dakwan ayaa dhalay waa saduuqu tagayara xifduhu fi aakhirih can abihi abihiis wa abu saalix asamaan azayaat waa iqaة habt can abi hurayrata radia allahu tacala an arda qala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu alayh wali waslem alkhaylu fardaha macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiiha fooddeeda alkhayru khayr ilaa yowmi اlqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaaro kadibna nabigeena wuxuu caddeeyey noocyaha fardaha loo samaysto xadiidkan qeyb ayuu kaga sheegay kan dambe ayuuna ku dhamaystiri doonaa nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam oo imaamka ayaa soo gaabiyey kan hore imaam muslim ayaa soo saaray kan hore kan dambana muttafaqun caleyh hadii soo socda alkhaylu fardaha alaaatun waa saddex nooc fardaha tarbiyada la tarbiyaysto iyo fardaha milkiyada la milkiyo waa saddex kooxood fa fardaha lirajuli waxay u tahay ajrun ajar bay u tahay oo ilaahay baa ajar ka siina subxaana wa tacaala oo hawaab ayuu ka heli wahiya fardahana lirajuli nina satrun asturid bay u tahay oo ceebihiisa iyo danihiisa ay asturtaa wa hiya iyadana tan saddexaadna calaa rajulin nin korkiina wisrun dembi iyo alla ka fogaasho ayay u noqotaa fardaha marka dadka fardaha xanaanaysto saddexdaas ay u kala qaybsamaan dad ajir bay ka helayaan dadna astur bay ka helayaan dadna dembi ayay kala kulmayaan saas saasayuu nabigana cadayna sala allahu calayhi waaali wasalam fa ama aladii kii hiya iyadaba lahu isaga ajrun ajar ay u tahay faladii waa kan ama waa kii yaxtasibuhaa ka ajar xisaabsado fii sabiili اlah jidka alle inuu jidka alle ugu jihaado amaba cid ku jihaadayso uu siiyo waxaa weeyaan qofka u ajar xisaabsado weeyaan oo fayatakiduhaa u samaysta lahu ay lisabiili jidka alle u samaysto walaa tugayibu ma geliso oo kuma timbisa fii buطuuniha uurkeeda iyo caloosheeda shay-an wax cunno aho ma liqdo ilaa haddii ay liqdo kutiba lahu waa loo qoraa bikulli shayin shay la arko oo hayabat fii buطuuniha caloosheeda ay gelisay ajrun ajir baa logu qori yani fardihii wixii ay cunaayeen cunnadii ayaa ajir loogu qori walow caradat haba u banbaxda lahu isaga marjun sharmo iyo dhul fidsan oo cagaaran oo caws iyo cuud uu ka buuxa walow ha daaqdee wax alla wixii caloosheeda galana ilaahay subxana wa tacala ajar buu ugu qori wasaaqa alxadiida imaam muslim ayaa soo saaray kan kalean u gudubni waa isku macnee waa saddex kun iyo شhan boqol iyo saddex iyo lixdan xadiiska aw xadiis صaxiixa qaala aimam نasي alي abarna mxamed بn slmة الmuraadi wa iqaة tabt wاlxariث بn miskiin qirاءaة عalيه وan asmع wa iqaة tabt wاlafظ lahu can ibn اqasim cbdiرaحman بn qasim اcutaqi waa iq qaala xadaanii mali wuxuu laazimay ninka cutaqi ah alimaam mali qaala xadaanii waa ragga imaam mali ugu dhadhow xirtiisa khaaska weyaan qaala xadaanii mali ibnu anas imaam daalhijra can zayd ibnu aslam alcadawi wa iqat caalimin yursil can abi saalix samaan wa iqat dabt can abi hurayrata radia allahu tacala arda ana rasul rasulk sala allahu alayh wala slm qal rasulkeen wuxuu yidhi alkhaylu fardaha lirajulin ajrun ajar baa wata waa kow walirajuli nina satrun astur bay u tahay waa laba iyo dangudasho wa calaa rajuli nina wisrun dembi bay ku tahay fa ama aladii kimiya hiya iyada lahu ajrun ajir ay u tahay fa rajulu waa ninuu rabaaha في sabiilah jidka ale darteed dartii u xiray oo fa u dheereeyey laha iyada xeragii fii marjin iyo meel muxuu ahaa banaan aw rawdatin ama beer famaa asaabat wixii ay asiibto fii iyalihaa jiraariskeeda iyalka waa xeraga daabadii gaadiidka lug looga xiro kadibna loo dheereeyo oo meel adagaa lagu xiri ayadna lugteeda la xiri laakiin waa loo dheerayni oo waxaa weeyaan meelahaas ay soo daaqaysaa ma tegi karto meesha haaliban lagu xiraar waa meel cuud iyo cunta ay cunta ay u taallo ama lah weeyaan marka kow famaa asaabat waxay asiibto fii iyalihaa jiraariskeedaas iyo xeragaas lagu jeraariyey daalika ee ah fi lmarji sharmadii aw rawdati amaba beerti kaana lahu kaana wuxuu u lahu isaga xasanaatun xasanaad buu noqdaa oo wax alle waxay daaqaysay oo dhan waa loo qori waa xasanaad weliba cawskii a laga yaaba rabbi subxana wa taala fadligiis weyninkuu qabo in loo xisaabiyo yani xabad xabad loo xisaabiya suuragal ah wafadl اllaahi caiim yuutiihi man yashaa walow anaha iyada qaطacat haddii ay goyso طiyalahaa xerigii lagu jeeraariyey haddii ay goyso oo dheera daalika eka isaga ah oo fastanat ay booda sharafan hal bootin aw sharafayni ama laba bootin ooy taw taw tirahdo muxuu ahaa booda kaanat waxay ahaataa aahaaruhaa raadkeedii iyo awraaثuhaa degadeedii xasanaatin xasanad bay lahu qofka u noqotaa walow anaha iyada marat haddii ay soo martay binahrin webi amaba waadi oo fa sharibat minhu ay ka cabto walam yurid uusan doonin an tusqa in la waraabiyo oo asaga xataa uusan niyeysan inuu biyo uu siiyo laakiin ay xorogga ay goosatay ay biyo sii marto ay sii cabto kaana daalika kaana wuxuu ahaadaa xasanaatin xasanaad buu ahaadaa iyo ajar fa hiya iyada fardaha ama faraska lahu ninkaas ajrun ajr ayuu yahay oo badan saasuu nabigana cadayna sala allahu calayh ali wasalam wa rajulu nin kale oo rabaahaa u xiray taaniyan inuu ku deeqtoomo iyo wa tacafufan inuu dadka inuu yidha war gaadiid noqisiiy gaadiid isiiya inuu kaga dhowrsado u xirtay weeyaan walam yansa aanan hilmaamin xaqa allaahi xaqa alle caza wajalla fii riqaabaha qoorteeda ahaatay oo waxaa weeyaan qof baa muxuu gaadiid noqsi ahaan isii yidhi qof baa meel igu qaad yidhi qof baa muxuu ahaa horey isii qaad yidhi wahaakada xaqi ilaahay uu ku lahaa oo in muxuu aha laga guda la rabay aanan hilmaamin kow walam yansa aanan hilmaamin xaq allaahi xaqa alla caza wajalla fii riqaabiha qoorteeda ahaaday iyo walaa duhuriha dhabarkeeda oo dad inuu gaadiidka muxuu ahaa in wax ugu qaado aanan hilmaamin fa hiya iyada lahu lidaalika ninkaas satrun astur iyo dhowris bay u tahayoo bini aadamka su-aashiisa iyo inuu danihiisa dadka muxuu ahaa la laclaca ayay ugu tahay astur satrun warajulun ninka saddexaadna waa rajulun wa rajulun waa nin weeyaan rabatahaa u xiray faraskii fakhran fanfan iyo wariyaaan stutus u xirtay waniwaaan la collaytan liahli اlislaam dadka ahluislaamka inuu la collaytama ayuu u xirtay fa hiya iyada calaa dalika ninkaas wisrun dembi ayay u tahay weeyaan saas ayuu nabig yihi sal ا slm wa su-ila الnabiyu nabigeen waxaa wax laga weydiiyey can ilxamiiri dameeraha dameerta ayaa wax laga weydiiyey iyo xukunkeeda iyo xaaladeeda ma fardaho kale mise waa ka duwanta faqala wuxuu yihi nabigeena salى اllahu alayh wali waslm lam yunzil sooma dejin alla weyne subxaana wa tacaala calaya iiha iumr dameeraha hayn wa iguma soo dejin oo rabbi subana wataala waba dameeraha arintooda wa goori uga hadla rabbi iguma soo dejin ilaa hadihi aaya اjaamica aayaddan khayr badan kulmisay alfaada ee weliba la keliyowday amaba aayadaha la keliyooba ka mid ah inay khayr badan jamciyaan oo ah faman yacmal miqaala darati khayra yara waman yacmal miqaala darati shara yara faman yacmal qofkii camal fara midqaala daratin dulcasa qadarkeed iyo wax ay indha xataa qabanayn ama yar ama quruur muxuu ahaa bacaad yar oo kale faman yacmal qofkii camal fara midqaala daratin daro qadarkeed waa wax yar aad u yar khayran oo khayr yarahu wuu arki maalinta qiyaama waman yacmal qofka camal fala midqaala daratin daro qadarkeed wa sharan sharan yarahu wuu arki xadiidkan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam fardihii marka ahdaafta loo samaysto oo qofka uu u tarbiyey ama uu u dhaqaalaysto saddexda qaybood ayuu nabigeena ku sheegay nin waxay u tahay ajar aan la koobi karin waa qofka u diyaarina waaciduu lahum ma staactum min quwati wa ribaati اlkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum dad waa dadkaas tan labaadna waxaa la mid ah marka booskoodii wixii maanta galay ayaa la mid ah tan labaadna waxaa weeyaan waa qof danihiis ku guta astur bay u tahay tan saddexaadna waa qof ha lagaa sheego iyo faanfaan iyo dadka muslimiinta inuu kula collaytamo waxaa weye iskaga dhiciyo ood ku dhibaatay qofku samaystay taana dembi ay u tahay ayuu nabigeen cadiyay sala allahu calayhi waaalih wasalam wax alla wixii booska fardaha galaana waa la mid oo gaadiidkan casriga ah gaadiid dagaal ha noqdo gaadiidka lawad ha noqdo waa loogu qiyaasan karaa wallahu aclam intaa waxaa dheer nabigeena waxaa la weydiiyey sala allahu calayhi waali wasalam dameerihii iyagana ma ah oo lirajulin ajrun walirajuli wisrun walirajuli sitrun miya satrun miya marka nabigeena calayhi salat slam qaacido weyn oo xataa tambes maahan wax badan naga anfacaysa ayuu dhigay oo ah aayaddan aaya aljaamica alfaada ayuu nabigeena ku tilmaamay sal slm waa aayad khayr badan kulmisay xugun badan kulmisay wax badan laga qaadan karo nas yay u dhigin marka lidaalika culimada markaad aragtaan kitaab weyn ayaa la alifay minhaaj oo kutuba hadda mukhtasaraadka madhabka kitaabaha ugu caamsan minhaajka ka mid a ah. minhaajka marka wuxuu ka hadlaya wax aad u badan oo axkaama axkaamta qaarkeed nusuus ma lahan nusuus ma lahan fiqigan istimbaadka waxaa lagala soo baxaya aayaddan oo kale in lagala soo baxa nabiga inaa nagu ishaaday sal sl u fiirsada ila hadihi alaaya aljaamica alfaada wuxuu leeyahay faman yacmal midqaala daratin rabbigan subxana wa tacaala faman yacmal midqaala daratin khayran yara qofkii wax yar oo khayr ah sameeyo uu arki macnaheeda maxay tahay dameerka haddii aad khayr ku geysato oo dad ku caawiso oo jid alla aad ku bixiso wamaa ilaa dalik waa khayr aad geysatay ajirkeeda waad heli waa haddii aad niwaa iyo lacolaytan iyo waxaa weeyaan dhibaato iyo dembi aad ku samaysana sharti waad heli waa marka waxaa weeyaan aayaddaas ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali wasalam baabu xubi اlkhayl farda jacaylka iyo fardaha in la jeclaado ayuu baabkan u baab fardaha ummadda soomaaliyeed taqriiban qolo kasta oo carabta xaggeed xigto oo meelaha carabtii annaga aan jiraankana xigto way ugu farda badan yihiin way kaga farda badan yihiin qolyaha ummadahan kale oon fardaha lahayn xigto way kaga badan yihiin inkasta oo meelaha qaar laga yaaba qabaaisha qaar oo soomaalida aan ahayn oy la jiraameen inay fardaha iyo baqlaha ay aad u isticmaalaan laga yaaba oo kuwaana ay qaar ay ku saamoomaan ay suuragaltahay sida qolyahan ormadoo kale qeybo ka mida ah waxay aad u dhaqdaan fardaha iyo sidoo kale waxaa weeyaan baqasha ay aad u dhaqdaan oo runtii u ah gacan midig qaarkood marka dadka soomaalida oo la jiraamay waa laga yaabaa inay kaga saamoobaan laakiin asal ahaan ummaddan hadda soomaalida dhanka carabta xaggeed xigta ayaa ka fardo badan ila alaan hadda fardihii dhaqankii weliba waa hayayaano marka qof madax u taga amaba ay soo dhaweynayaan iyo waad aragteen koleyba yutoobiyada waad ka aragteen iyadoo fardihii muxuu ahaa ay garab yaacayaan ay garab socdaan marka farda jacaylka marka waxaa weeyaan waa wax jibilli ah oo bini aadamka sidiisaba khaasatan dadka yaqaana macnaha fardaha ay leeyihiin ku tallaalan oo ku beeran waa laakiin xadiid ku soo arooray macalasaf shadiid waa xadiid daciifa saddex kun iyo lix boqol iyo afar iyo lixdan xadiiska ah waa xadiis daciifa akhbaranii axmed ibn xafs asulami waa saduuq qaala xadaana abi abiisu xafs ibn cabdillahi asulami waa saduuq asna qaala xadaanii ibrahim ibn طahmaan alqurasaani waa iqat yuqrib tukilima fii bayrijac can saciid ibn abi caruuba waa iqatu xaafid can qataada ibn dacamat saduus basri waa iqatu habtun yudalis can anas bi maaliki radi allahu taala qalu anas malik lam yakun ma ahayn shayun shay oo axaba lagu kala gacayli badan yahay ilaa rasuli rasulka sal slm bacda anisaai dumarka kadib min alkhayli farda saas ayuu leeyahay ninka la anas malik lakin xadiidka sanadkiisa waa daciif daciif weyaan waa yahay aan ka gudubno marka waxba yaan isku mashquulin midaan dumar jacaylka ah nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waa ti u dhihi jiray waxaa lii jeclaysay adduunyadiinan aلطiib والnisaa wajucilat salaatu wajucilat quratu cini fi الsalaa waxay la boodayaan marka diibka waa ka tegayaan quratu ilqabowsiga nabigana sal ll ly slam ood sheegayo salaadii ahayd way ka tegayaan waxay la boodayaan nabiga calayhi salat slam inuu yihi xubu nisa dumarka ayaan jecla ya taasay la boodayaan markaas ay cibaaraat aan carabka naga qabanin ay ku dhawaaqayaan way nabigeena kaga sheegayaan sala allahu calayhi waali wasalam waxay hilmaamsan yihiin qaarkood waa nasaara waa nimanka krishtanka qaarna waa yahuud qaarna waa dabadhilif kuwa iyagu dabadhilifleeya oo muxuu aha muslim sheegta kuwa hadda waxaa sheeg sheegay iyo mustashriqiinta iyo waxay ilmaansan yihiin ama ay kas isu ilmaamsiinayaan nabi sulaymaan calayhi salaam oo nimankan yahuudda maanta ay haykal sulaymaan meeshaan filistiin waxaa weyaan ay ka hawshaan ay wadaan oo hadda ay baytilmaqdis ay ku dumiyaan ay doonayaan cidda ay ku dayanayaan oo haykalka a dhisay ay leeyihin haylkaskaasan ku dhegana yaa waa ninkee waa nabi sulaymaan calayhi salaam si aad ogsoontihiin imsaaxasula ah ayaga weydiiya ayaga hala weydiiye nabi slm intaxaas u bal inta yahuud loo taga hala weydiiyo urmiqulaha intaas oo weydiiya kitaabkooday ku qoranta tawraaday ku qoranta ama baybalka qeybtan eh, old testament ay ku qoranta waa macruuf nabigeen wuxuu noo shegay sal slm in hal habeen uu maray boqol dumar u inuu maray nabi sulaymaan marka maxaa ka soo horay nabi maxamed alay sl <laughs> oo sagaal ama <laughs> toban guursaday marta waxyaaba waxaa jir isdawaajiye ood la yaabays caraa ka hadlay nab sulayman ma sheegayaan marka waxaan kala jeedaa masaladaas marka xub nisa xubaba ilaya min dunyaka iib nisa waqurat wajucilat qurat cini fi sala nabigu yihi alah sla slam marka labadii in laga tago oo dumarka uun lagu dhego kadib halkaa lala aado waxaa weeyaan fii quluubihim maradu fazaadahum اllahu marada ya ma rabaane laakiin waa iska xijinaya waxay ku leeyihiin hadda soo yuhuudda haykel oo booskii muxuu ahaa eh, baytulmaqdis uu ku yeela in la dumiyo qorshooda waa noocaas inay dumiyaan waxay leeyihin haykelkaas ilaa baytulmaqdis laga dumiyo muslimiinta laga qaado oo haykelkaas nabi sulaymaan meesha la dhigo dowladdii weyneed oo yuhuudda ay lahayd eh, waxaa weeyaan oo caalamka dhan maamulaysa ma imaanaysa kutubahooda ay ku qoran tahay waxaasay aaminsan yihiin marka nabi sulaymaan sibay u qadarinayaan kumana ceebeynaya inuu dumar badan guursaday maxaa nabi maxamed marka alai sla slam marka loo daba dhiganaya waxaa weeyaan waa cidaa khaas ah marka baabkaas baab ayaga marka lalama yaabaayo oo waxaa weeyaan lalama yaabaayo laakiin kuwa hadda muslimnimo marka qaar sheegani oo calmaaniyiin iyo libraaliyiin iyo munaafiqiin ah ayaa waxaa weeyaan hawsha ayada laga kari lahay warjooga alin alame warjooga warjooga ma nabi maxamed alan ka celina alai sla slam alala yaabany waaya ka naaطixi yowma liyuhinaha qof waxaa weeyaan eh, buur in hertiye rabo ama haraantiye rabo oo kadibna inuu ayada dhib u geysto rabo weyaan kaas marka maxaa ku dhici dhiig badan meeshiis u kaday wuuna duloobi insha allah tabaaraka wa tacaala baabu maa yustaxabu wixii la sunayo baabkan u baab yahay min shiyati اlkhayli fardaha midbahooda midabka shiyada waa laashiyata fiiha ma xasuustaan mise waa dilanteen ya markii laashiyata fiiha ma taqaanaan maxaa wa calaamo ma laha ya midab ma laha marka waxaa weeyaan baabu xubi cafwan baabu maa yustaxabu min shiyati alkhayl fardaha midbahooda nooca sunnada ah oo fiican ayuu baabkan u baab yahay arrimo la diiday oo in aana noocaas la isticmaalinna waa noo imaanaysa insha allah tabaaraka wa tacala xadid kuso aror xadidka waa daciifkan koobaad hay xadid saddex kun shan boqol iyo lix iyo شhan iyo لحdanaad waa ضaciif saddex kun saddex kun شhan boqol iyo شhan iyo لحdanaad waa ضaciif أخbarna محamed بن rافع الqشhayri waa ثiqة qaala xadaثana أbu أحmed البزاز wa هiشhام بن سacيid الطاaلqاni waa صaduuq qaal xadaثana محamed بن hاجir الأنصاري waa ثiqة an caqiil ibn shabiib waa majhuul alxaal marka dacfiga gu ka imaaday halkaas an ibn wahb an abi wahbda abu wahb waxaa weeyaan ashaami hy aljushami waa صaxaabi jaliila radia اllahu taala arda wa kaana lahu suxba imaamka ayaaba kuu sheegay qaala wuxuu yidhi abu wahb qaala rasul rasulka wuxu yih sal slam tasamaw isku magacaaba oo labaxa biasmaai اambiya ambiyada magacyadooda xadiika dacif la socda wa axabu اasmaai magacyada kuwa loogu kala gaceyl badan yahy ilallah alla weyne caza wajala cabdullaahi wa cabduraxmaan weeyaan tan saddexaad wartabiuu warxira oo xanaaneeya oo waa tababara alkhayla fardaha oo ha idiin xirnaadeena oo masruufa wamsaxuu waxaad gacanta marisaan binawaasiha foodaheeda gacantaa u mariya oo salaaxa wa aklaafiha iyo bowdooyinkeeda oo hubiya in waxaa weeyaan wa akfaalihada wa akfaaliha iyo bowdooyinkeeda saa gacanta u mariya oo inay xoogan yihiin hubiya walaa tuqaliduuha war ha u xirina al awtaara xirkaha inay isha ka ilaalisa looga xiro afuufka iyo wii lihi jiri oo waxa weya geela xataa waa lagu xiraa marka waxyaabaha ku xirina oo jaahiliga ayaa aaminsanaa in fardaha lagu xiro waxyaaba isha ka ilaaliyo waxaasa ku xirina wacalaykum waxaad laasintaan bikulli kumaytin faras kasta oo midabkiisa oo casaan iyo madow u dhexeeyo laazima kaas ayaa fiicane aara ee bariir leh waxa weyaan foolkiis uu cad yahay muxajalin xibno garan oo xibnihiisana midab ay leeyihiin ka duwan jirkiisa kale aw amaba ashqara mid casaan iyo guduud tiq ah laazima ah oo isticmaala ah. aqara ee foolkii fooshiisa amaba wejigiisana uu casyahay uu cad yahay cafwan muxajalin xibno garan oo xibnahana ay muxuu garan yihiin aw amaba adhama mid madow oo tiq ah aara wejigiisa uu bariir leeya uu cad yahay muxajalin ee xibno garan noocyahaas isticmaala oo ku dadaala ayuu nabigeenna yidhi ayaa xadiidka lagu soo arooriyey laakiin xadiidka muxuu yahay waa xadiid daciifa ah weyaan xadiid kale noo imaan doonto insha allah tabaaraka wa oo noocyo kale ka hadlayso baabu shikaali fi اlkhayl shikaalka waxaa loola jeeda imaamkaa noo sheegi doona isagaa fasir dheer ka bixi doona laakiin waxaa weeyaan waa faraska aarka afar lugood soo maraa faraskii afarta lugood mid ka mid ah midab gooni leh amaba saddexa isku midabma oo midaa ah midab gooni leh ama cadaan ayaa mid u yahay inta kale loo madow tusaal ahaan marka isagaa noo sheegi doona insha alla shikaalka waa muxuu ahaa xibnihii saddex ka mid ah oo isku midab ah lugihii midna uu midab gooni leeyahy xadii saddex kun shan boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiix kan أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وثيقة ثبت حجة قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر وثيقة صحيح الكتاب قال حدثنا شعبة وإمامك أتقنن حديث إمامك تحويلي دبوس بالله وأنبانا إسماعيل بن مسعود الجحدري وثيقة قال حدثنا بشر ابن مفضل ابن لاحق الرغاشي وثيقة ثبت قال حدثنا مثيقة ثبت can cabdillahi bn yaziid annaqci waa saduuq can abi zurca abu zarcata raazi ha u malaynina abu zarca bn camr albajali waa iqa can abi hurayrata radia allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra kaana nabiyu nabiga mxamed sal slm yakrahu mid karaahiyeysto oo necab ashikaala faraska shikaalka lah oo saddex lugoodna isku midib yihiin midna uu midib gooni yahay oo min alkhayri fardaha ka mid ah walafdu lismaaciil ismaaciil ibn mascuud aljaxdari iyo waxaa weeyaan iyo isxaq ibn rahim alxandali ayuu imaamka imaam ah, annasaa ka wariyey lafdigan marka waxaa iska lah ismaaciil mascuud aljaxdari xadii saddex kun saddex kun shan boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay mat abarna moxamed ibn bashar bundar waa xaafid qala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan wa iqatu habt sufyaan yaya bn saciid yaxya ibn saciid alqaطaan soo ma qala sufyaan ibnu cuyeyna wa thabtun wa amiir lmuminiin fi اlxadiid qaala xadaanaa xadaanii saalim iyo salm maxaa idin qoran salm saalimna ragay u qoran sooma waa salm ibnu cabdiraxmaan الnakci waa saduuq can abi zurca haddaan soo marnay thawri sooma haye ninka oran bishr ibn mufadل ibn laaxiq araqashi waay qaala abu cabdiraxmaan abu zarcada can abi zarca an abi hurayrata can nebi sal slm anahu nabigeena karig wuxuu naclay ashikaala min alkhayl fardaha shikaalka lah ayuu nabigeena nacay sal slm qaala abu cabdiraxmaan anasa-i wuxuu yidhi ashikaalu shikaalka oo min alkhayli fardaha ah an takuuna waa inay ahaata alaau qawaa'ima saddex xibnood muxajala mid garan oo waaxida midna mulaqa mid midabka faraska lah oo sii daysan oo faraska midabkiisa ay leedahay saddexna waa ka midab duwan yihin aw amaba takuuna ay ahaata ahalaaثa saddex muطlaqa kuwa faraskii la midib ah oo sii daysan warajlun hal lugna muxajala ay garan tahay oo midab gooni ay leedahay walaysa yakuunu shikaalu shikaalka ma ahaada ilaa fii rijlin lug unbuu ahaada lugta ayaa shikaal loo isticmaalaa walaa yakuunu ma ahaada fi gacanta ma ahaado oo ninka muxuu ahaa fardaha ma gacanay leeyihin marka <laughs> ya jeniyay leeyihin waaya laakiin waxaad meesha aad faraska marka ma lahan laba gacmood iyo afar lugood ma lahan marka lug laga bax khalaas annaga gacan meelan ku hayn maba jirto baabu shumi اlkhayl fardaha baasaysigooda ayuu baabkan u baab yahay fardaha inay baas leeyihiin ayuu baabkan u baab yahay saddex xadiiu imaamka keenay laba xadii waa shaad shaadkana waa taqaana mukhaalafata iqati liman huwa awtaqu minhu aw akaru minhu weeyaan weliba uu muxuuha khilaafo laakiin haddii ay ziyaado u keeno iqadii ziyaadati iqaat ayaa la yihahda ishkaal ma lahan xadii saddex kun lix boqol saddex kun iyo shan boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiis shaad ah akhbarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani waa iqatu dabt oo maxamed mansuur aljawaas waa iqa wallafdu lahu ayli maxamed mansuur qaala waxay yihahdeen qutaybe iyo maxamed ibn mansuur xadaanaa sufyaan ibn cuyeyna can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can saali bn cabdillahi bni cumar axad اfuqahaa'i asabca fi ahdi taabiciin can abihi abis oo ah cabdillahi bn cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhuma waraxima jamica ruwaat can inabiy nabig ore sal sl qala nabigeena wuxuu yidhi ashu'mu baasaysiga fii alaaثatin saddex ayuu ahaaday almar'ati haweeney iyo walfarasi faras iyo wadaari daar xadiidka laakiin waa shaad sida saxda ah oo waxaa weeyaan maxfuudka ah waa in kaana shu'mu fii shayin haddii baasaysiga uun shay un oo wax la baasaysan lahaa waxaa weeyaan fi almarأati wاlfarasi wadaab ayaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala macnaheeda xadiid ah waa yahay xadiid saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid isna shaad ah akhbaranii haaruun ibn cabdillahi alxamaal waa diqatu dab imam nasaai ayaa sidaa yihi akhbaranii haaruun cabdillah qaala xadaanaa macan ibn ciisa alashjaci waa iqa qaala xadaanaa malik ibn amd alhijra intaas wuxuu ku joojiyey xaada musan gelin lakin waa taxwiil wاlxaari waxadaanii akhbaranii waay warma alxaari ibn miskiin qira'atan alayh wa ana asmac واللفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي وثقة قال حدثنا مالك من أنس بن عبد الهجرة عن شاب زهري عن حمزة حمزة ابن عبد الله ابن عمر وسالم حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ورحمهم جميعا لبدا ويل حار عليه حمزة iyo سالم عبد الله بن عمر بعد عليه حمزة marka waa ثقة isna سالمna waa waxaa weeyaan أحد الفقهاء السبعة في عد التابعين ana rasu rasulka sal sl rsulkana wuxuu yidhi ashumu baasaysiga fi daari guri ayuu ku sugnaaday iwalmarati haweeney iyo walfarasi faras xadiis saddex kun shan boqol iyo toddobaatanaad baabkan shum lkhaylina u dambeeyo akhbarana moxamed bn cabdillah asancaani wa iqa qaala xadaana khaalid bn xad ujaym wa iqatun habt qaala xadaana abdimalik bn caiz bn jurayj wa iqatun habtun yursil wayudlis can abi zubayr moxamed bn muslim tadrus wa iqatun saduuqun an jabir bn cabdillahi radi allahu tacaala canhuma ana rasul sl sl slm qal rasulkan wuxuu yidhi iyaku hadduu ahaada fii shayin shay shuumiga ayuu la jeedaa i baasaysiga fa fi rabca guri ayuu ku sugnaaday iyo walmarati haweeney iyo walfarasa faras kan dambe marka wuu caddeeyey haddii marba wax la baasaysta oo baas in lagala kulmo ayba dhici lahayd inay dhacdo in qofku wax baasaysto waxaa la baasaysan karaa amaba la baasaysan lahaa lakaraamaha la baasaysan lahaa dumarka iyo faraska iyo daata intaba waxay kulmayeen mataacu lxayaati اdunya waa barwaaqada adduunka barwaaqada adduunka waxaa weeyaan dumarka waxaa weeyaan addunya mataac wa khayra mataaciha almarأa الصaalixa raggaan intaan fadhiyood arkaysaan intay ka imaadeen yaa muxuu ahaa aloosha sagaal bilood ku siiday yaa waxa soo nadiifin jirtay wax walba ka soo nadiifin jirtay yaa naaska siin jirtay yaa soo muxuu ahaa habeenka la soo joodi jirtay yaa labisi jirtay ee waxbarashadiisa muxuu aha u taagnaan jirtay yacnii ninka ragga ah shahwadiisa iyo culayska dhankaas ka haysta yaad ilaahay sabab ugu dhigay inay hawsha iyada ay fududaato lidalika akhyaarta qaar waxay dhihi jireen ragga dumarka aanan xuquuqdooda ilaalinin oon ku dadaalin waxay dhihi jireen raayaha laga bixiyo iyo qora kolleyba raaya rag aada loogu deg deg loogu bixin kara lakin kolleybu inay mudigin bay sheegi jireen maxaa yeelay waxay dhihi jireen adduunka saddex cadaab ayuu rabbi keeni subxaana watacaala saddex cadaab saddexda cadaab waa cadaabka shahwada aniga dabcan inaan aaminsan aan aaminsanan waa baab kale laakiin waa naqli waxaa weeyaan ragga shahwadiisa kow ama shahwada guud ahaanba tan labaadna waa dabka caadiga ah waa isaga waaba naar caadi ah tan saddexaadna waa caruurta saddexdi dabba waxaa gacanta loo geliyey dumarka ayagaa loo dhiibay ayagaa hayaan cunno adiga carfaysa oo qiimo badan ood la yaabaysa ayaa aayar ayadoo muxuu ahaa lagu keeni inta lala soo maray inta qiiq lala soo maray inta gubasho lala soo maray iyo ilin muxuu ahaa markii basasha iyo toonta la jarjaray inta ilin la maray inta taagni la maray inta holan lasoo maray weliba khaasatan hadda waxaa laga yaabaa inay xaaladda sida hore ay yara dhaanto markii la isticmaala qalabkan casriga wax lagu karsado laakiin afuufka dabka la afuufa iyo deebta iyo rafaadka iyo kadeedka iyo qoryo raadinta iyo yani xaalad annaba caadi ahayn dabka waa aragteen dabkaas yaa loo dhiibo gacan hay maraga haya ayaga haya ilaa maanta ayaga haya jazahum allahu khayra fi dunya walaakira tan labaadna zina dariinku ku dhacaya oo muxuu ah laga yaaba in rajmi lagala daaro dhagax lagu daro kaw naftiis la qaado ama jeedal inta loo qaato boqol jeedal oo looga naxariisanaynin iyo sanad kaamil la musaafiriyo amaba uu intaba ka dhuunto laakiin aakhira waxaa wa tanuurkii nabigeena calayhi salaatu salaam uu markii la dhelmi habeenkii uu ku arkay dadka nuur ku jira foorna oo dabka dab ku dhex jiro foornaa marna kor u kacaya dabkii ala soo kici marna waa la degayaan subxaa allah man haulaa haulaai azunnaat u nabig sal l slam waa kuwa zinaysan jiray raggii dumar isku dhex jira ahayd waxaas waxaa lagaga badbaada waxaa weeyaan waa iyagii oo nabigeena wuxu lay slam yaa macshar shabaab man istaaca minkum albaa falytزawaj fainahu aqadu lilbasar waaxsanu lilfarji farjigay dhowrayaan oo indhihiy laabayaan ayagiya gacanta ku hayaan sheegay sooma ayaga laftirkooda waa loo hayaa dabcan oo ragga laftirkooda yaan aad loo dulminin ayaga dhankaas waxbay kala hayaan sooma laftirkooda waxaa biyo raaci lahayeen haddii raggaa loo haynin marka waxaan kala jeedaa qodobka saddexaadna muxuu yahay waa caruurti adig maanta bal adig waaad yeeli hal maalin hal maalin saddex ama afar canug aday adashay oo kan u weyn uu muxuu ahaa lix jir ama toddoba kanu yar mxuu ahaa naaska nuugi adin baa lahay hal maalin haye akhyaari ka warraba mahayn kartaan ka naaska nuuga haye haye haye inta kale waxaan u malaynaa adoo muxuu ahaa un kadeedan oo istirada kugu dhacayo rag qaar dhiikar iyo sokor ay ku dhacday idaad muxua qorada ku dhacaysa haddii toddoba bir lagu dhiibay khalaas wa ya sheekh e ahy axsant oo oh, bi biyihii uh, axsant axsant axsant marka alcumuum marka wuxuu dhihi jiray ninka asaga aleyh raxmat ullah wuxuu dhihi jiray nin haddii aad aragtaan ama naag garaaci ama naag cayni ama naag xumayni qof dumar xumayni qofka isaga rag ma ahan waxaad yeeshaan qorahay raayaan laga bixiyo axmaq weeyaan marka waxaan kala jeedaa dumarka marka waxaa weeyaan waa mataac addunya w marka waxaa laga yaabaa inay dhan adi aad ku fidnowdo dhan waxaa laga yaabaa in il iyo hawlo ay timaado dhan waxaa laga yaabaa inay qofka ay muxuu ahaa waxa weeyaan ay la tagto waxyaaba badan waxaa laga yaabaa jawaarib kale marka shumiga haddii wax un la baasaysana marka waxaa laga yaabaa inay kugu toosta mid imtixaaman ayadana waa suuragal ayadana oo kadibna diintaadi adduunkaada tagsiiso nin waxaa laga sheekey jiray naag raafidiyada shicaar oo aada qurux badan ayaa laga keri waayey nin ahlu xadiidna u ahaa oo aad muxadida oo waxaa la yidhi naagtan waa waa bashiiciyad haddii aad guursataan wax khatara ah, inaad shiicnimo kugu turto waxaad yeeleysaa iska ilaali wuu diiday may anigaa sunan soo gelila shiica wuxuu noqday iyo raafidi ka nagu daro waa dhacda mararka qaar waxaa dhacaysa nin akhyaar ah oo ahludiina ah, inuu muxuu ahaa mid cidiireer oo afguduud ah inuu muxuu ahaa laga keri waayo u yihahdo xijaab baan u xihan anaa xijaabadi kadibna maalin dambe isagoo muxuu ahaa waxa weeyaan aan isku toosnayn hadal dheer ma dhihi kareen in la arka ayaa laga yaabaa ya sheekh ah, axsanta imraan waa ka marka waxaan kala jeedaa aniga waxaan aqaanaa rag akhyaar aha oo culimo aha oo waxaa weeyaan dumar aan aada iskugu toosnayn diin ahaan guursaday culamay anihi laakiin ducaad yar yar ragga ayagaa waa arkaysaa marka social media hadii aad dhex fadhiisato amaad dhex yarmarto waxyaaba anshaxa iyo sharaftaan ku ficnaan ku jiro qaarkood kutub ay akrin jireen waa ka waxaa marka mashkilada waxaa keenay dhibkaas waxaa keenay meelo marka yar aan isku aadanayn ayuu qofkii ka biyo cabay marka baabka isaga ah shumiga meelahaas waa ka imaan karaa naam waa sa kuwa kuwaas oo wadaadadaad sheegaysaan oo ma ragga akhyaarta oo dumarka khariba la kharimayaan ¿eh? <laughs> sheekha wuxuu leeyahay she cali wuxuu leeyahay eh, ilaahay subxaana watacala wuxuu xarimay gabdhaha alkitaabka ah eh, gabdhaha muslimaadka ah in gaalada loo gudiyay laakiin ilahay wuxuu noo baneeyey annaga ragga ah muslimiinta ah inaan gabdhaha alkitaab guursanno haddii ay nadiif iyo miisaaniyaad ahayn muxsanaat hayra musaafixaat haddii ay nadiif yihiin oy dhowrsan yihiin oy zinada ay ku dhacaynin waxaa weeyaan inaan guursin noola noola baneey arrinka isaga horta shuruud badana ku xiran oo iska iskaga dhacmaha adoo gabdha muminaat oo qaanitaat oo saaimaat oo heli kara ahlu kitaab ku dhaca quraxdooda maya balkaas xagga sani midda labaad waxaa weeyaan aan ku noqday marka hadafka marka loo diiday sheekh wuxuu yidhi waxay tahay gabdhaha ahlu kitaabka ah in ay qofka diintiisa ka fidnayn karin ninkaas aaliban laakiin gabdhaha maadaama ragga uu suldadii iyo awoodda leeyahay haddii ay u galaan gaalki inay raacaan waana sida hadda dhacday oo naqaano oo gabdho badan ama gabdha hadda la yaqaano oo gaalo guursatay ama raacday raacitaankaana saxa guur ma jire raacday oo kaniisadaha ku jira oo gaaloobay oo labiska islaamka tuuray oo waxaa weeyaan macruuf waa la yaqaanaa wayna joogaan way joogaan wax la yaqaano marka arrinkaas marka hadda beryahan waxaad ka sheekaynaysaa uu leeyahay ama aan ba aragnayba rag muxuu ahaa gabdha aan isku toosnayn amaba ha noqdeen gaalo ama kuwo muxuu cidiidheer oo afguduud ha noqdeen ayagana khiyaaraha guursaday oo ayagana la duubsaday oo kuwaasaa loo badan leey in la duubsado oo raggaad la aadiyo waa sida susama intaas ula jeedaa jawaabta marka adin kale idinka naba ani jawaabteeda ma aqaan waayah intaas wadaadka wuxuu sheega baan ii marka arrinka asaga waxaa weeyaan ragow gabdha wadaada guursada fadfar bidaat iddiin wadaadada markaan leey ma ahan aqoonay leeda ulamajooda macnaha wadaadkan sheega wadaadkii oo sheekh ahay walama jeedo qof ahlu diin oo ilaahay ka baqa guursa walow caamaha noqoto waxba aan aqooni saasaan ula jeeda haddii ay bukhaari muslim kor ka taqan oy qur-aanka xifdisanta ayna laakiin ku dhaqmaynin taa iyada agteeda lama tagaayo looma dhowaanayo lanna culamaa ma wa ku sheekeynahay marlaxdaasa maa sheegnay gabdho meel fadhiyo si yar ashaxumo fadhiya ayuu soo marnay sheekh markaasuu adaer wasaar kuma haboona waxaad bal meesha ka yar leexda markaas waxa weyaan mid markuu dhaqaaqay ayaa mid waxay ka daba tuurtay sawaaء عalayna awcalta am lam takun min alwaaidiin waa gaaladii hadalka ay ku dhihi jireen ambiyada ilahi subxana wa tacaala qofkaas ma qolaanahays macnahaasay ufahasanta iri meesha say u toogata iri shee marka caamaha noqoto waxba ay aqoonine qofka inay ilaahay subxana wa tacaala ka baqaysa haddii la helo guurse laakiin haddii ay noqoto mid wax aqoon laha oo waxa weyaan aanan ku dhaqmaynin taas ayaa ugu liidan aswa kuwaasa ugu liidan maxaa yeele diintu m waaa lihi jiray geed biyo ku dhex qalalay wa gaar ku dhacday allahna hanuuniya dhamaanteeba hanuunta ayagana waa ubaahan yahan waa ubaahan allahna hanuuniya waaya ashu'mu baasaysiga fii alaaثatin saddex ayuu ahaaday almarأatu haweeneyd walfarasu faraskiina isna waxaa weeyaan jawaanibtii markii aada noqda cidaa iyo nimaal iyo ahlislaam iyo fan loo samaysta iyo wadaam ama ilaysigiiba iyo wadaam iyo li waay yakun fi shayin fabiraa daai iw lmaa haweenii iw lfarasi faraska weyaan ma hadduu dhacay hadda miyuu dhacay hadduu mar hor dhacay waxaa weyaan waa lagu celin ma dhacay waay baabu barakat alkhayl fardaha barakada ay leeyihiin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun iyo shan boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa xadis kale soomaan dhamayn akhbarnaa isxaaq ibn ibraahim qaala anbana nadr ibnu shumayl almaazini wa iqatu dabt qaala xadaثana shucba can ibtayaax wa yaziid ibn xumayd addabi wa iqatu dabt qaala xadaثana anas ibnu maliki khadima rasul lah sal slm radia allahu taala ardaa xa xadiidku taxwiil imaamka وأخbarna mxamed bashar bundar qala xadثani yaxya bn sacيid الqaطaan qala xadaثana shucba qala xadaثanii abutayaax can anas bn maliki radia اlahu ta qala u anas bn malik qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waali waslem albarakatu barakada fii nawaasi اlkhayl fardaha foodooda ayuu ku sugan yahay ama ay ku sugan tahay barakadii saasuu nabig yihi sal alla alay slam baabu fatli naasiyati lfaras faraska foodiisa in la sooha oo sida xeragga loo tidca ama loo sooha loo sooha oo muxua ah laisku xiro ayuu baabkan u baabay xadiidka inay dhib lahayn xadidka saddex kun shan boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadid saxiix in la qurxiyo un ahbarnaa cimraan ibn muusa alleyti waa saduuq qaala xaddatana cabdulwaari ibnu saciid atamiimi wa iqatun tabt qaala xaddatana yunis ibnu cubayd ibni dinaar alcabdi wa iqatun tabt qaala xaddatana can eh, camr ibnu saciid alqurashi waa iqa can abi zurca abi zurcata ibnu camr albajali eh, abu zurca ibnu camr ibnu jariir albajali waa iqa can jarir bn cbdilahi albajali radia allahu taa arda qala wuxu jariir raأytu rasul rasulka ayarka sal slm yaftilu isagoo soohi amaba tidci naasiyata farasin faras foodi bayna usbucayhi labadiisa farood isagoo saa muxuu ahaa u soohi amaba tidci ayaan arka weeyaan oo ku tidci timihiisi timihii fooda ku yeelay ha isdhaafintu waa kow sida xeraga laysu dhadhaafiyo wayaquulu nabig wuxu sl slm alkhaylu fardihi macquudun waxaa lagu eh, guntay fii nawaasiha foodeeda alkhayru khayr ilaa ywm اqiyaamati ilaa qiyama laga gaar alajru ajar iw alhaniima iyo haniima xadii saddex kun shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qala imam nasa barna qtay bn saciid qala xadana lay bn sacd can naafic mawla cabdilahi bn cumar an ibn cumar radi allahu tacala canhuma xadiidka warkaysa waa rubaaci waa axaadiista eh, naazilka mis waa caaliga xadidka manaazila mis waa cali cali axsant axsant can rasul lah sal slm qal rasulkan wuxu yihi alkhayru fardihi fii nawaasiha foodeeda alkhayru ayaa ahaad ilaa yowmi qiyamati qiyama ilaa laga gaaro xadis saddex kun shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad akhbarana muxamed xaddatana moxamed ibn cala alhamdani abu kurayb weeyaan iqatun xaafid qala xadaثana ibnu idriis cabdullahi bn idriis alawdi wa iqat faqiih caabid can xuseyn ibn cabdiraxmaan الsulmi wa iqat tagayara xifdu fi اlaakhir can curwata albariqi curwa ibn اljacd abujacdin mararka qaar la yihahdo albariqi waa saxaabi jaliila radi allahu ta qal wuxuu yihi curwa qaala rasul rasulk wuxu yih sal slm alkhayru fardihi maqcuud macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodeeda alkhayru khayr ilaa ywm qiyaamati ilaa qiyama laga gaaro xadis saddex kun shan boqol iyo شaن iy todobaaتanaad waa xadيث صaحيixa akhbarna محamed بن مثنى الcanزي ومaحamed بشhاaر بن dar وaثiqaة xaafiظ labadaba waa ka farasayrihan ba la yihahda qaala waxay yihahdeen xadaثna iبن أbي cadي wa محamed ibrahim بن أbي cadي وسلم waثiqة عan شhucبة عan xuseyn waثiqaة تغayر xفظu في الآkhir o hadda soo marnay عan شhacbi وcam بن شaرحبiل شhaxbi waثiqaة faadil waxaa weeyaan xaafiظ wa mashhuur عan curوة iبn abijacd abu jacd iبn jacd ayuu ahayd mowdkan waa abu jacd ibn abi jacd marka curwa ibnujacd iyo curwa ibnu abiljacd labadaba waa waa la yihahda albariqi waxaa weeyaan waa saxaabi jaliila ah radia اlahu ta anahu isaga samic xukma nabi nabig sal sl isagoo yarxamuka allah alkhayru fardihi macquud fii nawaasihaa foodeeda waxaa lagu guntay oo ku xihan alkhayru ilى ywmi اqiyaamati alajru wاlmaqnam ajar iyo haniimo xadiidka saddex kun shan boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadii saxiix akhbarna camr bn cali falas watiqat xaafid qaala ambana moxamed jacfar waqundar qaala ambana shucb wa imamki can cabdillaahi ibn abi safr alhamdani wahiqa can shacbi can curwa albariqi qala wuxuu yihi samictu xakama rasul kama sal sl qol isagoo le alkhaylu fardihi macquudun fii nawaasiha foodeeda waxaa lagu guntay alkhayru ila yowmi alqiyamati alajru walmaqnam waa uruqdii unbuu muxuu aha iyo raggii ruwaadi buu ku kala duwa imaamka laakiin xadiidka lafdigiisii Eh, matnigiis waa isku nooc saddex kun shan boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiix isna waana xadiidka cashirka u dambay insha allah tabaraka wataala akhbarna camr bn fallaas iqatun xaafid qaala xadaثana cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamkii qaala anba'ana shucba qaala akhbaranii xusayn wacabdillaahi ibna abi safr anahuma samica xikman shacbiy xadiisoo ka warray can urwata ibn abi ljacd can nabi n sal slm qal nabiga inuu yidhi alkhayru fardihi macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodeeda alkhayru ila ywmi اlqiyaama alajru اjri wاlmaqnamu hada wallah aclam w sal اllah sl bd sl msطفa